الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين التنازع في العمل إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزما كيحسنان ويوصي waqad bagaa wactada yaa cabdaaka walaa taji maca walin qad uhmila bimudmarin ligayri rafcin uuhila bal xadfahu lzam in yakun hayra khabar waakhiranhu in yakun huwa alkhabar waadhir in yakun damiiru khabara ligayri maa yutaabiqu lmufasira naxwu adunnu wayadunnani akhaa zaydan wacamran akhawayni fi rakhaa atanaazucu fi lcamali hada maxaluh in caamilaani in iqtadaa haddii ay dalbaan caamilaani laba caamil ayaa waxay dalbeen iqtadayaa waxay dalbeen camalan camalfal fismin ismi ay ku camalfalaan qablu xaalay horay ku sugan yihiin fal camalu camalka lilwaaxidi mid ayuu u sugnaaday minhumaa labada caamil xaal uu ka mid yahay wa thaani kan dambe ayaa owlaa ku habboon ku habbooni badan cinda ahli ahlilbasrati reer basra agtooda wakhtaara waxaa doortay cagsan dabagedina hayruhum reer basra keyrkooda daa usratin xoog kuwa u saaxiibi xalayihi ama jamaaca xalaayihi halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka atanaasuc fi lcamal lafdiga tanaasuc asluluqaha waa tajaadub in wax la kala jiito ayaa tanaasuc asluluqaha la yidhaahdaa isilaaxa naxwiyiintana tanaasul waxay u yaqaanaan tacriifka musanifka uu sheegay oo ah laba caamil waa inay hormaraan iyo wax ka badan hal macmuul iyo wax ka badanna waa inuu dib dhacaa labadaa caamil mid walba macmuulka waa inuu doonaya inuu ku camal falo waayahay miithaalan ku siiyo darabtu wa akramtu zaydan darabtu iyo akramtu waa laba caamil oo horumaray zaydanna waa hal macmuuloo dhacay labada caamil mid walba macmuulka inuu ku camalfaluu doonayaayo mafcuulu bihi uu ka dhigto disku si ay u doonayaan wax dhici kara weeyaan sida miaalka mafcuulu bihi bay u wada doonayaan camalka ay ku camalfalayaan haddii uu kala bedelan yahayna dhib male waa lamidu oo mid faacil buu doonayaa midna mafcuul mid faacil buu doonayaa mid jaara majruur siday doontaa ha noqoto waayahay tanaasuca shuruud buu leeyahay cawaamisha tanaasucaya lix sharti bay leeyihiin macmuulka lagu tanaasucayana laba sharti buu leeyahay waxay isla noqonayaan siddeed sharti cawaamisha tanaasuci lix sharti ayaa loo shartiyaa lixdaa sharti waxa weeyaan labada camil ee tanaasucayaa laba ficli waa inay yihiin ama laba ismiyoo ficli shabahay camal falka ka shabahay waa shardi shardiga labaad labada caamil ee tanaasucaya waa inay hormaraanoo macmuulka lagu tanaasucayo labadaba waa inuu ka dambeeyo shardi labaad wey shardi saddexaad labada caamil waa inayan istawkiidinaynin oo caamilka dambe kan hore waa inuusan tawkiidinaynin shardi saddexaad wey shardi afraad labada caamil waa inay madkuuran yihiin mid ka mida waa inuusan xadfanayn shardi afraad wey shardi sharaad labada caamil mid kasta oo macmuulka lagu diraa macnaha waa inuu ku asaxayo oo macnaha waa inuusan fasahaadayni shardi sharaad wey shardiga lixaad ee u dambeeyo labada caamil laftooda waa inay isku xiran yihiin irtibaad waa inuu ka dhexeeya lixdaa shardi labada caamil ee tanaasucaya ayaa loo shardina aan ku celiyo labada caamil waa inay yihiin laba ficli ama laba ismi oo ficli camalfalka ka shabahay waa inay yihiin waxaa la diidayaa laba xaraf inay tanaasucaan ama xaraf iyo caamil kale inay tanaasucaan wax dhici kara maaha xaraf tanaasuc ma geli karayo ee waa inay yihiin laba ficli ama laba ismioo ficliga camalka falka ka shabahay waa inay noqdaan shardi wey shardi labaad labadaa ficli ama labadaa ismi aduu cawaamishaa tanaasucayo labada macmuulka labadaba waa inay ka hormaraan macmuulka labadaba waa inuu ka dambeeya qolo bannaynayaa jira hadduu dhexda galo ama hormaro in lagu tanaasuli kara laakiin raajixu waxa weeyaan macmuulka labadaba waa inuu ka dambeeyaa labada caamilna waa inay horeeyaan shardi labaad wey shardi saddexaad labada caamil kan dambe kan hore waa inuusan tawkiidinaynin oo ataaka ataaka allaaxiquun axbis axbis arrintu waa inayan ahayn ataaka ataaka labadaa ficli ma tanaasucayaan waayo ataakada dambe kan hore ay tawkiidinaysa kan dambe waa inuusan ka hore tawkiidinaynin shardi saddexaad wey shardi afraad labada caamil madkuureyn waa inay yihiin mid ka mida waa inuusan xadfanayn caamil jooga iyo caamil xadfan ma tanaasuci karayaan shardi saddexaad waa shardi afraad wey shardi shanaad labadan caamil ee tanaasucaya mid kasta oo macmuulka lagu diraa macna ahaan waa inuu asaxayo mid kastood macmuulka siisayd ku camalfalsiisaa waa inuu macno ahaan u asaxayo tanaaqud waa inuusan dhacaynin beytkii qadriga aan ku soo barraye imruulqays uu lahaayo kale waa inuusan ahayno walow annamaa ascaa liadnaa maciishatin kafaani walama adlub qaliilun min almaali kafaani iyo walama adlub ma tanaasuci karayaanoo qaliil kuma tanaasucayaan waayo macnihii baa tanaaqud samaynayaayo wuxuu noqonayaa macnaha kafaanii qaliilun min almaali xoolo yara igu fillaalin lahaa walam adlub qaliilan min almaali xoolo yarna ma dalbeen xoolo yara ay u fillaan lahaa xoolo yar ma dalbeen waa dee tanaaqud wey waa inay arrintu sidaa ahayne macnaha waa inuu asaxayo waa shardigii shanaad shardiga lixaad ee u dambeeyo labada caamil waa inay isku xiran yihiin ayagu irtibaad waa inuu ka dhaxeeya irtibaadkana saddex arrimood mid ayuu noqon karaya caamilka hore ayaa wuxuu ku camalfalayaa caamilka dambeba caamilka dambe laftiisa macmuul ah caamilka horeana ku camalfali sidaa ayay isugu xiran yihiin waa dhici karta caamilka hore ayaa caamilka dambe jawaabaho caamilka hore ayaa jawaabu sharin u ah jawaabu jawaab istifhaamin ayuu u yahay jawaabu su'aali saddexdaa qeyb ayuu irtibaadka noqon karaya caamilka hore iyo caamilka dambe waa inay isku xiran yihiin isku xirnaanshahana wuxuu noqon karaya caamilka dambe waa macmuulo waa lagu camalfalayaa caamilka horeana ku camalfalaya inaa kunaa naqcudu minha maqaacida lisamci maqaacido iyo naqcudu baa tanaasucaya lisamci bay ku tanaasucayaan maqaacidada dambe lafteedaba macmuul ahoo naqcududaa ku cabalfali oo labada caamil ayaa laftooda isku cabalfalaya taa waa dhici karta waxaa kaloo dhici karaa caamilka dambe jawaab jawaabbaa wuxuu u yahay caamilka hore jawaabu shartin buuna u yahay sida aatuunii ufriq calayhi qiran ufriq ficligan mudaaric iyo aatuunii ficligan mudaaric labadaasaa tanaasucaya qidran ayay ku tanaasucayaan irtibaadka ka dhexeeyaana waxa weeyaan ufriqdan tambe jasmisan mudaarican jasmisan waxa loo jasmiyey aatuunii jawaabkeedii wey mxuu ahaa alabka ayuu jawaab u yahay sidaa jawaab waa inay isugu yihiin ama jawaabu su'aalin waa inuu yahay yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala yastaftuunaka iyo yuftiikum labadaa ficli ayaa tanaasucaya filkalaalati ayay ku tanaasucayaan labada ficliyaee tanaasucaya kan dambe kan horuu jawaab u yahay jawaabu su'aalin buuna u yahay oo yastaftuunaka waxbay ku weydiinayaan weeye macnihii irtibaadka waa inuu ka dhexeeyo lixdaa shardi waxaa loo shardinayaa labada caamil ee tanaasucayo macmuulka lagu tanaasucayana laba shardi keli ayuu leeyahay labadaa shardi macmuulka waa inuu idmaar aqbalaya damiir waa in laga dhigi karo shardi shardi labaad damiir caamil ku daba dhegan waa inuusan ahayn labadaa shardi ayaa loo shardin labada caamil ee macmuulka lagu tanaasucayo laba shardi buu leeyahay shardiga hore macmuulka damiir in laga dhigaa waa inuu aqbalayo oo xaalo iyo tamyiiz waa inuusan ahayn waayo labadan caamil ismiga lagu tanaasucayo mid kale la siiyo maye ka kale damiir baa la rabaa in la siiyo damiirnimoba hadduusan aqbalaynin sidee damiir loo siinaya ma dhacayso marka idbaar waa inuu aqbalayo shardi weeye ismiga lagu tanaasucayo shardi labaad labada caamil mid ka mid ee damiir ku dabadhegan waa inuusan ahayn damiir ku dabadhegan haddii u yahay kan ku dabadhegan yaa ku cabalfalay mid kale kuma cabalfali karayo waayo damiir caamilkii waxaan ahayn kuma dabadhego labadaa shardina waxaa loo shardini macmuulka lagu tanaasucayo haddaba shuruuda haddii la helo labada caamile tanaasucayo ismiga lagu tanaasucaya midkeed ku cabalsiini basriyiin iyo kuufiyiin waxaa ijmaac ku yihiin mutafaq agtooda ka ah labada caamil midkaad doonto inaad macmuulka ku camal siin karto kan hore aad ku camal siin karto haddii aad doonto kan dambaad ku camal siin karto haddii aad doonto jaaza wa jaaza wuxuu khilaafka ka joogaa midkee wanaagsan labada caamil kan hore iyo kan dambe midkee macmuulka in lagu camal siiya ee fiican basriyiin waxay leeyihiin kan dambe in lagu camal siiyo ayaa fiican waa u dhow yahay liqurbihi isagaa ku dabadheganoo u dhow mar hadduu u dhow yahay in lagu camal siiyaa fiican basriyiin waddadaasay mariyeen ee kuufiyiinna waxay leeyihiin labada caamil kan hore in lagu camal siiyaa fiican lisabqihi isagaa horeeya sabqi iyo horumarkana xaq buu leeyahay xaqaasi ayaa wuxuu keenayaa in lagu camal siiyo inay raajix noqoto waayahay <clears throat> isticmaalka wuxuu ku badan yahay madhabka basriyiinta kan dambe in lagu camal siiyo ayaa fara badan in caamilaan iqtadaya baabulishtiqaal waxaan ku soo marray ee ismiga saabiqa ahay horumaray caamilka dabayaalley shuqloomay waxa uu ku shuqloomay hadduu marfuuc noqdo waxa uu ku shuqloomay marfuuc wey waa faacil iyo naa'ib ulfaacil ismiga saabiqa ee laazim waa la rafcini laazim wey marka la rafcinayaana haddii aan laga hormarinin aadaad ficli ku khaasi haddii aan laga hormarinin mubtadanimu ku rafcisan yahay aadaad ficliku khaasee haddii laga hormariyaana ficligan mashquulay ficli lamidaa loo qadarayaayo rafcinayaayo faacilnimo ama naa'ibulfaacilnimo ku rafcinaya faacilnimuu ku rafcinayaa weyn axadu min almushrikiina stijaara ama naa'ibulfaacilnimuu ku rafcinayaa ida shamsu kuwirat iyo wixii lamida weeye in caamilaanayna wadadaa weeyaanoo iqtadayaada ayaa mashquushay waxay ku mashquushay damiir ismiga saabiqa uu leeyahay oo alifta ah aliftana faacilnimay ku rafcinhays ismiga saabiqee laazim waa in la rafciyaa caamilaani waa in la yidhaahdaa nasbo kuma bannaana marka la rafcinayaana waxaad eegi ismiga saabiqa waxa ka horeeya waa aadaad ficli ku khaasa in shardiyaa he ficligan mashquulay oo iqtadayaada ah ficli lamid ah ayaad u qadariya oo faacilnimo ku rafcinaya oo iqtadaa buu noqona in iqtadaa in daba dhejinaysid haddii kale akanu libaraakiisaad noqoni ku daba dhejiso waayahay in iqtadaa haddii ay dalbaan caamilaani laba caamil ayaa waxay dalbeen iqtadayaa waxay dalbeen camalan camalfalid fismin ismi ay ku camalfalaan fismin jaaramajuurka camalka ayuu ku tacalluqaya camalkana mafcuulun bihi weeyaanoo iqtadaa mafcuulkeedii wey iqtadaada xadfan mafcuulkeedii wey waayahay mawquufun calaa luqati rabiicuu leeyahay khudariga reer rabiica waxaa lagu yaqaanaa insha allah baabulwaqaf ayaan ugu tegi doonnaay ismiga fadxada ku tanwiinsan fadxadii inta ay xadfaanay sukuuninayaan qoladaa luqadoodu raacay ayuu leeyahay ibnu cuthaymiin ullaahi calayhi wuxuu leeyahay reer rabiica inaan la dihinaa fiican oo hee ibnu maalik reer rabiica ma uusan ahayn mar hadduusan ahaynna luqadooda inuu raaco wax ku khasbayaa ma jiro ee daruuratu nadmi buu sukuun ugu waqfiyay in la yidhaahdaa fiican daruuro darteeda in iqtadaa caamilaani laba caamil ayaa waxay dalbeen camalan ku camalfalid fismin ismi ay ku camalfalaan camal masdar weeyaan fismin jaaramajurkii ku tacalluqayay in laga hormariya aad looma ogolo daruuratu nadmi ama duruufta la tawasucsan qablu in caamilaani iqtadayaa fismin camal caamilaani yaad ka nactiyayni in caamilaani in iqtadaa haddii ay dalbaan caamilaani camalan bay dalbeen fismin ismi ay ku camal falaan labada caamil oo qablu horay ku sugan waa shardigee garo waa inuusan macmuulka dhexda gelin hormarinna waa inuu dambeeyaa labada caamilna waa inay horaan labada caamil oo qablu horay ku sugan falcamalu camalka lilwaaxidi mid ayuu u sugnaaday minhumaa labada caamil xaal uu ka mid yahay wathaani kan dambe ayaa owlaa ku owlanimo badan oo ku habbooni badan cinda ahli lbasrati reer basra agtooda wakhtaara waxaa doortay cagsan sidaa reer basra ay doorteen cagsigeeda waxaa doortay oo kan hore in lagu camalsiiyaa hayruhum reer basra heyrkooda kuufiyiin buu ujeedaaye daa usratin farabadni xaal ay u saaxiib yihiin oo koox yihiin ama daa usratin xoog xaal ay u saaxiib yihiin waacmil ilmuhmala fii damiiri maa tanaasacahu waltazim maltuzima kayuxsinaani yuxsinaani waqad bagaa wactada yaa cabdaak waacmil camalsii almuhmala kan la camal halleeyey fii damiiri maa shay damiirkii ku camalsii tanaasacahu ay ku tanaasuceen waltazim laazim maa wixii ultuzima la laazimayna laazim wadaalika ka yuxsinaani way wanaag samaynayaani wayusiiu waxa xubaan samaynay ibnaaka labadaadii wiil wey waqad baqaa waxaa kibray oo qooqay wactadayaa way xadgudbeene cabdaaka labadaadii addoon waayahay labada caamil ee tanaasucaya macmuulka lagu taraasucayo labada caamil midkaad doonta inaad ku camal siin kartaa garanay basriyiin iyo kuufiyiinna siday isugu khilaafsan yihiin waa soo ogaanay labada caamil kan hore ha noqdo ama ka dambe ha noqdee midkaad doonta waad ku camalsiin kartaa macmuulka meesha yaal kan aad ku camal siisay mooye kan kale sideed yeeli kan kale waxaad ku samayni horta awalan labada caamil ismiga lagu tanaasucaya kan aad ku camalsiisaad eegi kan hore inuu yahay iyo kan dambe inuu yahay calaa ariiqi lkuufiyiin haddii aad raacdood kan hore ku camalsiiso kan dambe wax alla wuxuu u baahan yahay damiir baad u siini wax alla wuxuu u baahan yahay damiir u siini marba kan hore haddaad ku camalsiiso miaal daraba wa akrama zaydun camran baa tiri daraba wa akrama zaydun camran daraba ficli iyo faacil bay kaa rabta daraba faacil mafcuul bay ka rabta akramana faacil iyo mafcuul bay ka rabta laba caabil ka badan waa hal caabil ka badan waa lagu tanaasuci karaya hal macmuul haddaanba miisaalino isagaa sahlane darabtu waa akramtu darabtu faacil bay haysataaye mafcuul bay kaa rabta akramtuna faacil bay haysataaye mafcuul bay kaa rabta zaydan ayaa timid zaydan darabtuda hore haddii aad ku caarsiiso akramtu mafcuulkeedii damiir baad u siini wuxuu noqonayaa darabtu wa akramtuhu zaydan akramtuhu damiirka xaggee u noqonaya zaydka lafdiga kaga dambeeyo rutbaduu kaga horeeyaa caamilka ka horbanaa ku cabalfalayaaye mar hadduu rutbada kaga horreeya waa la ogol dhib male waa yahay labada caamil midka aad cabalsiisay kan hore haddii uu yahay kan dambe wax alla wuxuu doonaya marfuuc ha doono mansuub ha doono majruur ha doono wax alla wuxuu doonaya damiir baad u siida labada caamil mid ka dambe haddaad camal siiso oo ismigii lagu tanaasucaya aad ku camal siiso calaa ariiqi ilbasriyiin weeye caamilka hore waxa uu doonayaad eegi marfuuc inuu doonayo iyo hayru marfuuc inuu doonayo marfuuc hadduu doonayo damiir baad u siini marfuuciisa waayahay marfuucaasina damiirkaasina wuxuu u noqonayaa ismiga lagu tanaasucayee ka dambeeya ismigaa lagu tanaasucayana lafdan war rutbatan labadaba uu kaga dambeeya aa damiir shay lafdan war rutbatan kaga dambeeya u noqdo u noqonaya yuxsinaani wa yusiiu bnaakada u miaaliye weye yuxsinu iyo yusiiu baa tanaaucaye ibnaakay ku tanaasucayeen mid walba faacilnimo inuu qaatuu doonayey yuxsinu wa yusiiudii dambaad faacil u siisay yusiiwa ibnaaka yuxsinudii ibnaaka damiir u noqonaya faacil u sii yuxsinaani dheh waayo aliftani xaggey u noqoni ibnaakada lafdiga kaga dambaysa rutbadana kaga dambayso oo yusiibuda ka dambaa ku camalfaliya damiiri shay lafdan wa rutbatan kaga dambeeyaa in loo celiya ma bannaana ilaa sabcadii buu ka mid yahay mar hadduu marfuuc yahay waayo uu cawdu mudbuxu aha wamarjicu damiiri qad taahara lafdan warutbatan wahada xusila fii baabi nicma watanaazuci lcamal waaaiix laakiin waxa lagu tanaasucaya waa inuu marfuuc yahay sax ma tahay hadduu mansuub yahay labada eh, ee horbarayna macmuulka aad ku camalsiiso kan dambe kan horena mansuub buu doonaya inaad ka xadaftaa waajiba sida aatuunii ufriq calayhi qitran ufriqda dambe qitran si aatuuniihi in la yidhaahdee damiir lagu daba dejiyaa laa yejuus waayo fadle xadafkeeda wuxuu ka sahlan yahay damiir shay lafdan wa rutbatan u noqonaya in caamilka lagu cabalsiiyo fadle xadafkeeda ka sahlan fadle in si allaba laisaga xadfi karo xataa bilaa daliil la xadfi kara shale waa annagii soo marnay wa xadfa fadlatin ajizi lam yadir soo ma ahin mar hadduusan dur keenayni waa la xadfi karay fadla maanta oo sheegitaankeeda dur iyo dhibaato uu keenayo damiirshay lafdan wa rutbatan kaga dambeeya loo celinayo xadafku laazim buu noqonaya maba la sheegi karayo sidaa ayuu u jeedaa waka waacmil camal sii almuhmala kan la camal halleeyey fii damiiri maa shay damiirkii ku camal sii tanaasacaahu ay ku murmeen oy ku tanaasuceen waltazim laazim maa wixii ultuzima la laasimayna laasim wax la laasimay muxuu yahay labada caamil damiirka kan doonaya kan hore haddii uu yahay damiirka hadduu marfuuc yahay in loo qadaro ayaa laasim ah la siiyo hadduusan marfuuc ahayn damiirkee mansuub xadfaa laazim ah waxaasay laazimeeneen laazim arrinkaasi wadaalika ka yuxsinaani way wanaagsamayn yuxsinu iyo yusiu ayaa tanaasucay ibnaaka ayay ku tanaasucayn calaa dariiqi lbasriyiin baad marisay oo caamilka dambe yusiu weeye ayaad ku camal siisay ibnaakadii ood faacil u siisay yuxsinudii damiir sii faacilkeedii ilaa faacil marfuuc bay u baahan tahay yuxsinaanid way wanaagsamaynayaan labada wiile wa yusii'u waxaa xumaan samaynaya ibnaaka labadaada wiil waqad baqaa waxaa qooqay baqaa iyo ictadaa ayaa tanaasucay cabdaakay ku tanaasuceen calaa dariiqi ilkuufiyiinaad marisay oo baqaada ayaa waxaad ku caalsiisay cabdaakada oo faacil oga dhigtay ictadaa damiir faacil usi waqad baqaa waxaa kibray wactadayaa way xadgudbeenee cabdaaka labadaadii addoon walaa tajmaca awalin qad uhmila bimudmarin ligayri rafcin uuhila bal xadfa hulzam in yakun hayra khabar waakhiranhu in yakun huwa alkhabar walaa tajii halla imaanini yahowni maca walin caamil hormare maci awalka oo qad uhmila la camal halleeyey bimudmarin damiir ha kula imaanin damiirka oo uuhilan looga eheldhigay ligayri rafcin rafca waxaan ahayn bal ilzam xadfahu xadafkii laazim in yakun waa haddii uu yahay hayra khabarin khabar heyrkii wa dib u dhig in yakun huwa alkhabar khabar haddii uu yahay halkani masaladii aan soo sheegayna ayuu sii tawdiixiyey arrin kalena wuu ku daray masaladaasi waxay ahayd labada caamil ee tanaasucaya caamilka dambe haddii aad ku camal siiso ismiga lagu tanaasucayo caamilka hore marfuuc haddii uu u baahan yahay damiir baad damiirkaana lafdan wa rutbata wax kaga dambeeyuu u noqonayaa mawaadicdii ay bannaanayd wey soo sheegay waayahay labada caamil midka hore haddii aad ku camalsiiso ismiga lagu tanaasucaya caamilka dambe wax alle wuxuu u baahan yahay marfuuc mansuub majruur damiir baad u siiyey damiirkaana wuxuu u noqonay shay lafdiga kaga dambeeya laakiin rutbada kaga horeeya ilaa caabilka ka hormaraa ku camalfalayahay waayahay labada caabil kan dambe haddii aad ku camalsiiso ismigii lagu tanaasucaya kan hore marfuuca hadduu u baahan yahay damiir u sii marfuuc hadduusan u baahneenna ka xadaf walaa taji maca welin qad uhmila bimudmarin ligayri rafcin uuhilado damiir marfuucaan ahayn kan hore ha siinin oo damiir ha u siinin marba damiir waxa uu doonaya marfuuc hadduusan ahayn oo maxaa lagu samayni waxa uu doonayee mansuubka ama majruurka caamilka hore in la xadfaa waajib damiir looma siin karay waxa uu doonaya hadduu mansuub yahay ama majruur yahay in la xadfaa waajiba miaal darabtu waakramanii zaydun darabtu waakramanii darabtu mafcuul bay u baahan tahay akramaniina faacil ayay u baahan tahay zaydunta lagu tanaasucay faacil usii akrama akramanii zaydun darabtu mafcuul soo uma ayan baahnayn damiirha siini waayahay arrinku markuu sidaa yahay itlaaqaana lagu daynayo waa hadduusan ismiga lagu tanaasucayo labada caamil midka hormaray macmuulka uu doonayo cumdanimo hadduusan soo marin wey macmuulka labada caamil kan hormaray macmuulka uu doonayaa hadduusan cumdanimo soo marin wey isagu khabarnimuu sheegay laakiin khabarnimo keli laazim ma ahay mubtadanimo iyo khabarnimo hadduusan soo marin hadduu mubtada iyo khabar ahaan jira waa hadduu caamilka naasikh yahay ismiga lagu tanaasucaya ayaa mubtada ahaan jiray oo la nasakhay ama khabar buu ahaan jiro waa la nasakhay waa yahay ismigan cumdanimada soo maray maanta mansuubba ha ahaadee lama xadfi karayo xadafkuma bannaano isagoo damiiru nasba ah caamilka in lagu dabadhejiyaana oo shay lafdan wa u noqonaya damiirnimo loo siiyaa laa yajuus wax bannaan ma aha arrinku waa la fahmayaan u malaynaya caamilka tanaasucayo caamilka hore islamarkaana ismiga daahirka laga camal haleeyey hadduu naasikh yahay oo waxa uu doonaya uu yahay uu ahaan jiray mubtada ama khabar buu ahaan jiray shaygan mubtadaha ahaan jiray ismigan waagiisi hore mubtadaha ahaan jiray ama khabarka ahaan jiray xadafkiisa ma bannaano cundanimuu soo maray in la iska xadfaa ma bannaano waayahay maanta oo mansuub uu yahay damiir inta laga dhigo caamilka lagu dabadhejiyo lafdan wa rutbatan wax kaga dambeeya in loo celiyaana ma bannaano maxaa la samaynaya caamilkii hormaray macmuulkuu doonaya horta damiir baa loo siini lagama xadfaye waa la siinaya damiir baa loo siini ha loo siiyee damiirka laguma daba dhejinaye ismiga lagu tanaasucayaa laga sii dambaysiini ismiga lagu tanaasucayo ayuu ka sii dambayni si shay lafdan kaga horeeya ugu noqdo miaal eh, waxaa tidhe danantunii eh, wa dananta zaydan qaa'iman danantunii aniga waxaad ii malaysay wa dananta zaydan zaydna waxaad u malaysay qaa'iman danantuni ficil iyo mafcuululawal weeye wa dananta zaydanna ficil iyo mafcuululawal weeye ficil iyo faacil iyo mafcuululawal mid walba mafcuulu taani baa ka maqan qaa'iman aa timid qaa'imanta haddii aad siiso danantada dambe dananta zaydan qaa'iman mafcuulu taani haddii aad u siiso danantunii mafcuululawalkeedii mafcuulu aanigeedii kama xadfi kartid waayo khabar buu ahaan jiray waagiisii hore damiir ku daba dheganna kama dhigi kartid oo damiirka shay lafdan wa rutbatan kaga dambeeyuu u noqonaya maxaa laazimi damiir u sii damiirkana qaa'imanta khabarka ahee daahirka ahee ismiga ee ficliga dambe lagu camal siiye kasii dambaysi oo waxaad tidhahdaa danantunii wa dananta zaydan qaa'iman iyaahu iyaahudaa danantuniidaa iyo mafcuulu aani u qaadanay qaa'imantan lafdiga kaga horraysayna u noqonay danantunii waxaad ii malaysa nin yahowni wa dananta zaydan zaydna waxaad u malaysay qaa'iman mid taagan ayaad u malaysaye iyaahu qaa'imkaad ii malaysay sidaa in la yidhaahdaa waajibe intaasu ka hadlaya walaa tajiihan la imaanin maca welin caamil hormare macii awalka oo qad uhmila la camal halleeyey bimudmanin damiirha kula imaanin damiirko uhila looga eheldhigay ligayri rafcin rafca waxaan ahayn looga eheldhigay bal ilzam laazim xadfahu xadafkii laazim waa goorma yakun waa haddii uu yahay hayra khabarin khabar waxaan ahayn hadduusan khabar ahaan jirin wey mubtada hadduusan ahaan jirinna waa lamide wa akhiran dib u dhig hu damiirkii dib u dhig in yakun haddii uu ahaan jira huwa damiirka alkhabara khabar hadduu ahaan jirana dib u dhig waa lamid waadhirin yakun damiirun khabra ligayri ma yutaabiqu lmufasira naxwu adunnu wayadunnu ani akhaa zaydan wacamran akhaweyni fi rakha waadhir daahir ka dhig in yakun haddii uu noqdo damiirun damiir khabaran khabar ligayri maa shay keyrkii ayuu khabar u yahay yutaabiqu waafaqaya almufasira marjica naxwu adunnu wayadunnu ani akhan zaydan wacamran akhaweyni fi rakha weeye labadan bayd waxoogaa bay rakiik yihiin aadna uma adka waa la fahmi karaya wuxuu ismi baa laba caamil ay ku tanaasucayaan waayahay qaacidadan soo marnay waxay ahayd labada caamil ee tanaasucayo naasikh hadduusan ku jirin ee laba caamiloo caadi ay yihiin kan hore haddii aad ku camalsiiso ismiga lagu tanaasucaya kan dambe waxa wuxuu doonayo damiir u sii kan dambe haddii aad ku camalsiisaana kan hore marfuuc haddii uu doonayo si mansuub iyo majruur haddii uu doonayana ka xadaf haddii ay nawaasikh yihiin labada caamil ee tanaasucayana kan hore haddii aad ku cabal siiso ismiga lagu tanaasucaya dhibba ma laho kan dambe waxa wuxuu doonaya damiir ku daba dhegan ayaad ka dhigi haddiise kan dambe aad ku cabalsiiso kan hore macmuulkii uu doonaya islamarkaana mansuubka ah kama xadfi kartid kumana dabadhejin kartid asagoo damiiree dib u dhig sidaa ayaan soo sheegnay haddaba hal fahan labada caamil ee tanaasucayeen nawaasikhda ihi waxa ay nasakhayaan mubtada iyo khabar weyn mubtadahan iyo khabarka waxaan baabulmubtada walkhabar ku soo marnay inay mudaabaqa ka dhexaysaa laazima inay iswaafaqaan ayaa laazima oo mubtadaha iyo khabarku waa inay iska waafaqaan ifraad shan arrimood waa inay iska waafaqaan ifraadka taniyada jamaca ta'niidka tadkiirka waa inay iska waafaqaan zaydun qaa'imatun in la yidhaahdaa bal ka waran wax jira ma aha waayey zayd way taagan tahay oo kale waa in la yidhaahdo ka waran zaydun qaa'imaanina ah. laa yumkin wax dhici kara maaha mubtadaha iyo khabarka waa inay shanta arrimood iska waafaqaan ifraadka taniyada jamaca tadkiirka taaniiska waxaa kalood ogaataa oo baabul mudmar ba aan ku soo marnay damiir marjiciisa waa inuu ku waafaqaa shanta arrimood damiir marjicii shanta arrimood kuma garabmari karayo ifraadka taniyada jamca tadkiirka taniika laazim weeye shantaa damiir marjicii inuu ku waafaqo mubtada khabarkii shantaa inuu ku waafaqaana waa laazim intaanu isla fahnay haddaba meesha waxaa yaallaa damiirkan ee aad qadari doonto ismiga lagu tanaasucayo damiirkan ee loo celin doono oo aad qadari rabto damiirkaasi waxaa laazim ah khabar buu ahaan jiraye mubtadihiisa mafcuulul awalka weeyaane inuu waafaqo waa laazim oo shanta arrimood uu ka waafaqo waa laazim waxaa kaloo laazima ismigan lagu tanaasucayo oo damiirka marjiciisa ah shanta arrimood inuu ka waafaqana waa laazim war intaan misla fahamna miaal aan ku siiyo si aad u fahamto miaalkii haddeer aan miaalinayn danantunii wa dananta zaydan qaa'iman iyaahu damiirkan iyaahu ah danantunii mafcuulu taanigeedii weeye sax ma tahay haddaba damiirkani iyaahuda mafcuulul danantu oo ya'da ihi ifraadka taniyada jamaca tadkiirka ta'niidka waa inuu ka waafaqa waa laazim sax ma tahay ilaa mubtadihiisii weeye khabar buu u ahaan jiray waxaa kaloo laazima wadananta zaydan dananta zaydan danantadani mafcuulu aanigeedan oo kii lagu iyo qaaimanta weeye waa marjica damiirka meesha u noqonayo weeye shantaa inuu ka waafaqaa laazima danantunii wa dananta zaydan qaa'iman iyaahu iyaahudana waxaa la rabaa qaa'iman inay waafaqdo oo shantaa arrimood ay ka waafaqdo danantunii mafcuulul awalkeedaoo ya'daana shantaa arrimood ay ka waafaqdo intaa misma fahnay haddaba danantunii mafcuulul awalkan iyo qaa'imanta laftooda haddayan iswaafaqsaneen ka waran laftoodiyaa isgarab maray oo mid waa tatniya miha midna waa jaba ama mid waa mu'anaf midna waa mudakar marba haddayan labadooda iswaafaqsaneen marjica damiirka iyo mubtadihiisii haddayan iswaafaqsaneen laazim waxa ah ismigan aad mxuu ahaa ismigii lagu tanaasucayay kii aad ku camal siisay mooye kan kale ismi daahir inaad ku camal siiso tanaasuc ka saar masalada ma hoo bannaana tanaasuc in laga dhigo miaalku musanifka miaali u fiirso adunnu wayadunnanii akhan zaydan wa camran akhaweyni fi rakhaa ayuu miaaliyey adunnu wayadunnaani zaydan wa camran akhawayni yaa meesha taalla adunnu waxay kaa dooni laba mafcuul yadunnaaniina hal mafcuul bay kaa dooni hal mafcuulay haysataay adunnu faacil bay haysataa oo ana ah yadunnaaniina faacil iyo mafcuululawal bay haysata saxiix soo maahan zaydan wa camran dii hore mafcuululawal oga dhig ilaa yadunnani mafcuul awalkeedii way haysatay adunnu mafcuulul awalkeedii waxaad ka dhigtaa zaydan wa camran oo taniye ah saxiix waxaa lagu tanaasucayaa akhawayni adunnu wa yadunnaani akhawayni akhawaynidaani waxaa laazima adunnudan dambe inaad mafcuulu aani oga dhigto waayo iyadaa taniye mafcuululawal u haysa zaydan wa camran oo ay yadunaanii zaydan wa camran akhaweyne inaad tiraa waajiba ah. yadunaanii maxaa ka maqan mafcuulu aani soo maahan mafcuulu aaniga damiir haddii aad ka dhigto damiirka waxaa laazima akhaweynida marjiciisa inuu waafaqo waa taniya saxiix oo la yidhaahdo iyaahumaa waxaa kaloo waajiba yadunaanii yadeeda mufradka inuu waafaqana waa laazim ilaa mubtadihiisi weeye waayahay damiir hal mar ma dhici kartaa muanana inuu noqdo mufradana noqdo ma dhici kartaa mar haddayan dhici karin ismi daahiraba mafcuulu taanigii ka dhig aandhe yadunaanii ahan walaalbay ii malaynayaan zaydan wa camran akhaweyni zayd iyo camrana laba walaalaan u malaynayaa masaladiina tanaasuc ka saar sidaa ayuu u jeedaa yar adag tahay wa adhir daahir ka dhig ismigii damiirnimadaba ka saaro daahir ka dhig iyakun waa haddii uu yahay damiirun damiirkii aad keeni lahayd ayaa wuxuu ahaa khabaran khabar yuu khabar u yahay liayri maa mubtada heyrkii ayuu khabar u yahay yudaabiqu waafaqaya almufasira marjica damiirka mufasir marjici u jeedaa damiirkan meeshii aad u celin lahayd mubtada aan waafaqaynin ayuu khabar u yahay damiirka aad keeni lahayd marba mubtadaha iyo marjica haddayan iswaafaqayna khalaas waay warma jiro waair aahiri in yakun haddii uu yahay damiirun damiir khabaran khabar buu ahaa aad keeni doonto weyuu ku wadaa oo ama iyaahumaada aad keeni doonta wuxuu khabar u ahaan jiray liayri maa shay keyrkii yutaabiqu waafaqaya almufasira marjaca damiirka fasiri naxwu adunnu anigu waxaan u malayni zaydan wa camran zayd iyo camar akhaweyni ayaan u malayni wayadunaanii ayaguna waxay ii malaynayaan akhal walaal bay ii malaynayaan sidaa ila yidhaahdaa waajiba ah. fi rakhaa'i barwaaqada dhexdeeday walaal ii malaynayaan wallahu aclam wsal allah wsal